بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله خاتمة وقبقبدي يقنانتكي كتابك أولاده صلى الله عليه وسلم khaatimada waxa uu kaga waramayaa dhowr qodob qodobka koowaad waxa uu kaga warami doonaa awlaaddii iyo ubadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam qodobka labaad waxa uu kaga hadli doonaa oryihii nebiga calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim qodobka saddexaadna waxa uu kaga warami doonaa bacdu shamaa'ilihi sala allahu calayhi wasalam tilmaamihii iyo astaamihii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kuwoodii khalqiga ahaa iyo kuwoodii khuluqiga ahaa labadaba waxaanu kusoo gebagabayn doonaa biidn illaahi tacaala mucjizaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey ee lagu xoojinayey nebinimadiisa markaa qodobka koowaad waxa uu ka dhigay awlaaduhu sala allahu calayhi wasalam waa ubadkii iyo carruurtii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam awlaaddiisu laba qaybood bay ahaayeen hablo iyo inamo abnaa'uhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka inamadiisu thalaathatun saddex ayay ahaayeen kulluhum dhammaantoodna maatuu waxay dhinteen qabla wafaatihi intaanu dhimanin ka hor wa hum waxaanay kala ahaayeen alqaasimu inankii rasuulku uu dhalay ee qaasim loo odhan jiray wulida waxaa ilmahaasi uu dhashay ama inankaasi qabla nubuwati nebinimada ka hor wa caasha waxaanuu noolaa sanatayni laba sano wa ibraahiimu kan labaadi waa ibraahiim wulida waxa uu dhashay fi sanati ahaaminati min alhijra sannadii sideedaad ee hijrada wa caasha waxaanuu noolaa sabciina yowman toddobaatan maalmood wa cabdullaahi ka saddexaadi waa inankii rasuulka ee cabdilaahi la odhan jiray wulida waxa uu dhashay qabla nubuwati nebinimada ka hor wa maata waxaanu dhintay sagiiran isagoo yar marka inamada rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddexdaasi ayay kala ahaayeen waa qaasim oo da ahaan isagu ugu weynaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam kunya ahaan loogu magac daray oo loogu yeedhi jiray maxay abul qaasim u dhashay qabla nubuwa waxaana u dhashay tuma yaa khadiija radia allahu canha sax weeyi laba sano ayuu noolaa kadibna waa dhintay ka labaadi waa ibraahim sannaddii sideedaadda hijrada ayuu waxa weeye dhashay toddobaatan maalmood buu noolaa waxaana u dhashay maariyatu alqibtiya waaya wa cabdullah waa inanka saddexaade wulida qabla nubuwati wamaata sagiira isna waxaa u dhashay tuma khadiija radia allahu canha wa banaatuhu rasuulka hablihiisu arbacu nafar weeye wa hunna waxaanay kala ahaayeen zaynabu zaynab waqad adrakat ilislaama islaamka way soo gaadhay wa aslamat waanay islaamtay wa ruqayatu tan labaadi ruqiyo weeye wa ummu kalhuuman iyo ta ummu kalhuuma wa faatima iyo faatimo oo ta afraad ah wa kulluhunna dhammaantood hablaha rasuulku uu dhalay calayhi salaatu wasalaam mutna waxay dhinteen qablahu intaanuu dhimanin ka hor ilaa faatimatu faatimo mooyaane fa innahaa iyadu caashat waxay noolayd amaba ay sii noolayd bacdahu rasuulka dabadii sittata ashhurin lix bilood marka hablaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam afartaasi ayay ahaayeen as'ila kam cadadu abnaa'ihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam inamadiisa tiradoodu imisa ayay ahayd man hum yay kala ahaayeen kam cadadu banaatih rasuulka hablihiisii tiradoodu imisa ayay ahayd man hunna yayse kala ahaayeen macnaha tiradu imisay ahayd maxayse waxa weye kala ahayen magacooda marka laga hadlayo aswaajuhu sala allahu calayhi wasalam waa qodobka labaad ee khaatumada kitaabku ay ku saabsan tahay waa oryihii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ummahaatu lmu'miniin oo waxa weeye ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay in waxa weeye oryaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay yihiin ummahaat lmu'miniin aswaajuhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ooryihiisu ixdaa casharata mra'atan koob iyo toban dumara ayay ahaayeen situn lix koob iyo tobankaa ka mid ahi min qurayshin quraysh bay ka dhasheenay ka soo jeedeen wa arbacuna farna carabiyaatun carabta kale ayay ka soo jeedeen wa waaxidatun midna min bani israa'iila reer banu israa'iil bay ka soo jeeday oo dee yahuudiyad bay ahayd waaya ooryihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee dee uu guursaday ee guurkaa oorida ugu noqday laga hadli maayo hadda dumarkii addoommaha u ahaa iyagoo aynu arki doonaa waa dumarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guursaday koob iyo tobankaasaa tiradoodu ay ahayd waaya haddaba koob iyo tobankaasi marka la eego halka ay ka soo kala jeedeen lix ka mid ahi quraysh bay ahaayeen afarna carabtii kale ayay ka soo jeedeen midna waxay ka soo jeedeen reer banu israa'iil waaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaar oo reer madiine ah iyaga waxba kamuu guursan oo waxa weeye dhammaan dumarkaasi waxay ahaayeen uun quraysh iyo carabtii kale iyo gabadha reer banu israa'iil ka soo jeeday haddaba uu kuu kale sheegayaae falqurashiyaatu dumarkaa iyo oryaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwoodaa quraysh ka dhashay hunna waxay ahaayeen khadiijatu bintu khuwaylidin radia allaahu canha khadiija oo dee ka mid ahayd dumarkii quraysheed haldoorkoodii iyo kuwoodii hormoodka ahaa walam yatazawaj rasuulku ma guursanin hayrahaa khadiijo cid aan ahayn ilaa bacda wafaatiha markii ay dhimatay kadib mooyaane maadaamoo khadiiji radia allahu canha rasuulka agtiisa makaano weyn ay ku lahayd si fiicanna ay uqaban u gacan qabatay oo garab iyo gaashaanba ay u noqotay xilligii dee dacwaduna ay cusbayd risaaladuna ay cusbayd cadowga iyo gaalada hawshooduna ay badnayd ba khadiija radia allaahu canha ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam garab istaagtay oo garab iyo gaashaanba ay u noqotay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay dhimatay ayuunbuu guursaday dumarkiisaa kale wa caaishatu talabaadi wa caaishatu bintu abi bakrin isidiiq waa caaisha oo uu dhalay abubakrin asidiiq radia allahu canhu wa ardaah wa xafsatu bintu cumara iyo xafsa bintu cumar waa cumar ibnu khataab inantiisii wa ummu xabiibata bintu abi sufyaana iyo ummu xabiibo oo uu dhalay abu sufyaan wa ummu salamata iyo gabadhii ummu salamo lo odhan jiray waa hindun bintu abi umaye wa sawdatu bintu zama iyo sawda bintu zamca lixdaasi quraysh bay ka dhasheen oo ay ka soo jeedeen waalcarabiyaatu dumarkii kale iyo oryihii kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee carabta kale ka soo jeedayna hunna waxay kala ahaayeen zaynabu bintu jaxshin wa maymuunatu bintu alxaaris wa zaynabu bintu khusayma wa juwayriyatu bintu alxaaris afartaasina arabtii kale aan quraysh ahayn bay ka soo jeedeen wallatii min bani israa'iila gabadha rasuulka horyihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka midka ahayd iyadu ka soo jeeday reer banu israa'iilla hiya iyadu safiyatu bintu xuyayin weeye marka koob iyo tobankaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guursaday haddaba imisa ayaa noolaa markii uu dhintay imisaase isaga hortii dhimatay wa maata waxaa dhintay minhunna dumarka xaggooda marka la eego cindahu rasuulka agtiisa waxaa ku dhintay itnataani laba oo isaga ka horreeyey wa humaa labadaasi waxay kala ahaayeen khadiijatu wa zaynabu bintu khusayma labadaa dumarka ah ooryood ooryihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkiisii ka midka ah ayaa isaga ka horreeyey dhimasho ahaan wa tuwufiya waxaa laga oofsaday oo rasuulku uu ka dhintay can itisci albaaqiyaat sagaalka soo hadhay ile koob iyo toban bay ahaayeen laba markay isaga ka horreeyeen sagaalka soo hadhay rasuulka way ka dambeeyeen calayhi salaatu wassalaam koob iyo tobanka dumarka ah ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ooryihiisii ay ahaayeen ee dhammaantood marka laga reebo caaisha waxa uu ku guursaday iyagoo carmal ah ha caaisha radia allahu canha ayinbuu inannimo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku guursaday waxaa la isweydiin karaa laakiin caaisha radia allahu canha mooyinta kale waa kaa rasuulku ku guursaday iyagoo ah waxa weeye carmal nusuustana waxaynu ku haynaa in la door biday maxay albikr soo maaha oo rasuulku waa kii jaabir ku lahaa hallaa bikra inan maxaad u guursan weyday markuu ku yihi carmal baan guursaday marka halkaa maxaa la isku waafajinaya a ya a marka alkeed ka dariishanaysa ayna wajhu اlistilaal ah. marka asaaci marka guursadaa ah. daryeelaya sax marka waxaad yani ka dariishanaysaa daryeel ahaan buu rasuulku u guursaday alayh isalaatu wasalaam iyo maslaxadooda iyo dantooda sax wey <laughs> jaak allah khayr waayo ehm, rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam in dumarkiisa badankoodu ay carmalba ahaayeen masaalix iyo ujeeddo kale yuu ka lahaa yani dan kaleha ku jirtay may fahamte oo dee maadaamuu ahaa waxa weeye hogaamiyihii ummadda qaar badan bu waxa weeye ama dumar badan baa sababtu u guursaday bay ahayd in waxa weeye dee iyaga uu u noqdo daryeel uu noqdo waaya haddaba halkaa haddaynu kaga baxnay dumarkii iyo oryihii nabiga calayhi salaatu wasalaam addoommihiisii xalaasha ugu ahaa bimilki lyamiin lahaanshiyaha imisay ahaayeen wa saraariyuhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka addoommihiisii arbacun afar ayay ahaayeen wa hunna waxay kala ahaayeen maariyatu alqibtiya gabadhii la odhan jiray maariyatu alqibtiya waa ummu ibraahim waxaana u soo hadiyeeyey boqorkii la odhan jiray muqawqis maliku liskandariya iskandariye magaalada loo yaqaano oo dee hadda masar ka tirsan ninkii haysan jiray baa usoo hadiyeeyey warayxaanatu iyo gabadhii la odhan jiray rayxaanatu lquradiya waa reer banu ka soo jeedaayo dumarkii laga soo qabtay ayay ka mid ahayd labadaa iyaga waa la isla ogolyaho culimmada badankooda waa tilmaamayaane ama waa se u badan yihiine wa waaxidatun midna wahabathaa lahu waxaa rasuulka u hibaysay zaynabu bintu jaxshin ayaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam ay adoon yani gabadhaasay addoon u ahayd oo zaynab ay addoon u rasuulka uhadaysay alayh wasalaam u hibaysay waraabicatu ta afraadna asaabaha waxaa rasuulku uu ka helay fii ba ama uu ka qaatay fii bacdi sabyi dumarkii gaalada laga soo qabtay qaarkood marka labadaasi hore maariyat lqibtiya iyo rayxaana bay nusuustu dee tilmaamaysaa qolyahan kale waa la isku khilaafsanya ama labadan kale kam cadadu aswaajihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam ooryihiisu imisay ahaayeen tiro ahaan man ilqurashiyaatu kuwooda quraysh ka dhashay ee ka soo jeeday yay ahaayeen man ilcarabiyaatu kuwooda se carabtii kale ka dhashay yay kala ahaayeen wa man ilisraa'iliyatu tii ka soo jeeday reer banu israa'iil la tumay ahayd man maata yaa dhintay minhunna xaalay dumarka iyo oryaha rasuulka ka mid yihiin cindahu agtiisa oo intaanu isagu dhiman iyagu ka horreeyey acmaamuhu wa cammaatuh acmaamuhu rasuulka adeeradii wa cammaatuhu iyo edooyinkii oo looga jeedo abnaa'u cabdilmualib hadda adeerka iyo eddada ama adeerada iyo edooyinka loogama jeedo uun si guudee waa kuwii la dhashay rasuulka aabihii calayhi salaatu wasalaam ee cabdulmualib uu dhalay acmaamuhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka adeeradii casharatun toban ayay ahaayeen wa cammaatuhu eedooyinkiisuna sittun lix ayay ahaayeen fa acmaamuhu haddaba rasuulka adeeradii hum waxay kala ahaayeen abu aalibin wالzubayru waxamzatu wاlmuqawamu waabulfadl اlcabaasu wadiraaru wاlxaariثu waquham waabulahabin wاlghaydaaqu tobankaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii ayay la dhasheenoo waa ilmo cabdulmualib weeye waana rasuulka adeeradii calayhi afdal salaati wa atamu tasliim wa cammaatuhu rasuulka eedooyinkiina hunna waxay ahaayeen safiyatu wa caatikatu iyo caatika waalbaydaa'u iyo bayda wa baratu iyo gabadhii barra lo odhan jiray wa umaymatu iyo umayma wa arwaa iyo arwaa lixdaasina waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam idooyinkiisii la dhashay aabbihi ee cabdulmualib uu dhalay haddaba yaa islaamay yaase aan islaamin isugeyntooda marka la eego walam yuslim kama islaamin min acmaamihi rasuulka adeeradii xaggooda marka la eego ilaa xamsatu walcabaasu xamsa binu cabdilmualib iyo cabaas binu cabdilmualib ayuunbaa islaamay xagga adeerada marka la eego toban markay ahaayeen labana ka islaameen maxaa soo hadhay sideedda kale islaamnimadooda waxa weeye lama sheegin dee qaarna ugu waxa weeye warkoodu ku cadaayo abulahab iyo abu aalib laftiisa iyo warkoodu waa cadi qolyaha kalena may islaamin iyaguna wa min cammaatihi eedooyinkii marka la eegana kama islaamin ilaa safiyatu safiya mooyaane safiyatu bintu cabdilmualib wakhtulifa waxaa la isku khilaafay haddaba fii islaami caatikata wa arwaa labadaa iyaga waa la isku khilaafsan islaamnimadooda labadaa dumar ee rasuulka calayhi isalaatu wasalaam eedooyinkiisa ka midka ah waa caatika iyo culimmadu way isku khilaafeen miyay islaameen mise may islaamin as'ila kam cadadu acmaamihi wa cammaatih rasuulka calayhi salaatu wasalaam edeeradii iyo eedooyinkii tiradoodu imisa ayay ahayd man acmaamuhu rasuulka adeeradiyay ahaayeen man cammaatuh eedooyinkiin ayay kala ahaayeen man aslama yaa islaamay min acmaamihi wa cammaatih rasuulka adeeradii iyo eedooyinkii marka la eego yaa soo islaamay oo islaamnimada qaatay hay wa bacdu axwaalihi calayhi salaatu wasalaam hay-atuhu waa tilmaantii nabiga calayhi salaatu wasalaam wa bacdu axwaalihi iyo xaaladihiisii barh ka mid ah calayhi salaatu wasalaam hay-a hadda waxa looga jeedaa waa shamaa'iluhu sala allahu alayh wasalam yani bacdu shamaa'ilihi tilmaamihii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam tilmaamaha rasuulkuna labay u qaybsamaano waa sifaatuhu alkhalqiya wa sifaatuhu alkhuluqiya tilmaamihiisii qiimaha badnaa ee ku saabsanaa abuurkiisa iyo sidii quruxda badnayd ee rabbi u abuuray waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo tilmaamihiisii khuluqiga ahaa ee dhaqan wanaagga iyo qiimaha iyo toosnaanta iyo waxa weeye fiicnaantaba ku waxa weeye ahaa haddaba u fiirso oo wuxuu ku horayn doonaa sifaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee khilqiga ahaa sidii alla u abuuray ee quruxda badnayd kaana sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa axsana annaasi dadka ka ugu wanaagsan khalqan xagga abuurka xagga abuurka iyo qaabka alla u abuuray ka ugu quruxda badan buu ahaa abyada alwajhi mid wejigiisu uu cad yahay buu ahaa caddaan saafiya maahee waa cadaan casaan ku dhex jira ayuu ahaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam midabkiisu xasana alfami mid afkiisu uu qurux badan yahay buu ahaa cadiima alhaamati oo madaxiisu uu weyn yahay salta aljabiini mid dhafooradiisu siman yihiin ayuu ahaa oo koodkiisu siman yihin azaja alxaajibayni mid sunnayaashiisu ay jilicsan yihiin buu ahaa sunayaashu waa kuwa indhaha ka sarreeye cadiima aljabha mid salaantiisa iyo wejigiisuba uu weyn yahay ayuu ahaa ahdaba ashfaari mid xiribihiisu ay dhaadheer yihiin ayuu ahaa adcaja caynayni mid labadiisa indhood ay madow yihiin ayuu ahaayo gaar ahaan waxaa loo jeedaa waa bu'da amaba wiilka isha ayaa aada u madooba anjalahumaa mid labadiisa indhood ay balballaadhan yihiin oo waawen yihiin ayuu ahaa aqna alanfi mid san dheer buu rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam asiila alkhadayni mid labadiisa dhaban ama daan ay siman yihiin oo naacim ay yihiin ayuu ahaa kaha lixya mid garhkiisuu wen yahay ayuu ahaa shafna alkafayni mid labadiisa kaf ama baabaco ay waxa weeye adag yihiin ayuu ahaa oo dee ay qara leeyihiin wal walqadamayn iyo labada gumadood cabla diracayni waxaa rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam mid labadiisa dhudhun ay waaweyn yihiin raxba katifayni mid labadiisa garab ay kala fog yihiin oo ballaadhan yihiin ayuu ahaa waasica sadri laabtiisuna ay ballaahan tahay walam yakun rasuulku muu ahayn mid biawiili mid dheer walaa bilqasiiri mid gaabanna muu ahayn dhexdhexaad buu ahaa wa kaana shacruh rasuulka timihiisu waxay ahaayeen rajlan kuwa dhexdhexaada manay adkayn manay jilicsanayn wa kaana waxaa rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam xasana sawti mid codkiisu uu qurux badan yahay yabluqu sawtuh codkiisu wuxuu gaadhi jiray xayu laa yabluguhu meel aanu gaadhi karaynin sawtu hayrihi dadka kale codkooda maanaa codkiisu wuxuu ahaa cod dheer oo gaadhi kara meel aanay dadku codkooda gaadhsiin karayn wa kaana waxa uu ahaa rasuulku wa kaana daxikuhu dheh rasuulka calayhi salaatu wasalaam qosolkiisu waxa uu ahaa atabasumu dhoolla caddayn waa sida haalibka ah sida haalibka ah wa kaana mashyu rasuulka calayhi salaatu wasalaam socodkiisu waxa uu ahaa takafu'an mid iilanaya ayuu ahaa waad muddo xaggaa hore inuu si iilanayo kaannamaa waxaabad moodi jirtay yanxatu inuu kasoo degayo min sababin meel foorara markuu soo degayo macnaha socdo waxaad moodaysa qof meel foorara ka degayo oo kale qofku markuu meel foorara ka soo degayo tallaabadiisa de way xoogantay soo ma ha saasoo kale rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa yani codkiisa wuxuu ahaa waxaan leeyahay socodkiisa wuxuu ahaa mid yani dee waxa weye xoogan ma in lagu dheeraynay lakin de wuxu aha cod waxa wey tallaabadiisu ay xoogantay socod wuxu ahaa tallaabadiisu ay xoogantay kaana rasuulku waxa uu ahaa ida iltafata marka uu meel jalleecayo ama uu eegayo iltafata bijamiici badanihi jirhkiisa oo dhan buu ku wada jeedin jiray xagga halka uu eegayo oo mu ahayn mid e, e, waxa wey ilqoodha ah. iyo meelaha isha dhinaceeda wax ka eegaday taasi waa eegma laga wanaagsan yahay kalsoonidiisaa waxay ahayd uu qabo in halka uu rabo inuu eego u caadi u eego isagoon isha yarna ka eegin ilqoodhana ka eegin waaya laa biwajhihi waxda wejigoo qor rasuulku muu jeedin jirin markuu meel jallaacaye ama uu eegaye jidhka oo dhan buu wada leexin jiray kaanat iraaixatu ayiba carafta wanaagsani waxay u ahayd ifatuhu sifatahu rasuulka alayhi salatu slam tilmaantiisa ayay ahayd wain lam yamasa tiibaa xataa haddaanu cadar iyo udug isticmaalin caraftaa wanaagsan iyo udugaasi marka horeba tilmaam buu ahaa oo dee waa tii laga dhigan jiray dhididkiisa cadar ahaan baaba loo isticmaali jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam walam yatahaa'ab rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu hamaansanin walam yatajasha manuu daacin qau weligii daacada ma taqaan aad garan soo mahadda waaya haddaba tilmaamahan markaad eegto waa tilmaamihii khilqiga ahaa iyo sidii alla uu abuuray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sheekhu inoo soo koobay markaa tilmaamaha uu ka bixiyey waxaa ka mid a ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa abyad alwajh mid wejigiisu uu cadya caddaankaa markaasi caddaan saafiya mu ahayne xoogaa casaana ayaa ku jiray afkiisu mid aad u qurux badan buu ahaa madaxiisu mid weyn buu ahaa halkaa waxaad ka fahamtay madaxweynaantu inay wax wanaagsantah maskax weyn baa ku jirta daclasha soo ma maskax weyn baa ku jirta madax yaraanta lafteedu cay ma hadde labadu waa khilqi durba ilaahay baa abuuray soo ma laakiin had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa qofka madaxiisu aadka u yariy inta badan waxay calaamadu noqotaa maskaxdiisuna inay na weyni astaan sheekh lala ibn ljawsi kitaabkiisa ahbaaru lxamqa walmuafaliin ha baan filaya oo tilmaamo noocaasa ku sheegaya qofka yaro doqonkaa calaamadiisa waay waxaa kaloo uu ku sifeeyey ama tilmaamaha ka mida salta aljabiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid dhafooradiisu ay siman yihiin oo aanay kala taagtaagnayn ayuu ahaa azaja alxaajibaynna waxaa looga jeedaa waa sunnayaasha eh waxay ahaayeen kuwo yacni waxa weeye jilicsan oo khafiifa yacni tin ahaan marka loo eego kuwo adag may ahay weliba way waxaad moodaysaa in la qoray oo kale quruxdooda cadiima aljabha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wejigiisa gaar ahaan salaanta waa inta laga sujuude waxay ahayd mid ay ballaadhan tahay ahdab alashfaarna waxaa looga jeedaa alashfaar waa xirribaha markaa xirribaha timaha ku yaallaa way dheeraayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dee way qurux weeye xirribo dheeraantu waa qurux sidaa ogeed baa dadka qaarkood kuwa samaysaba isku dhejiyaan soo dumarka oo kale soo waxay ogyihiin xirribahoo dhaadheeraada inay qurux yihiin markaasaa kuwo koobiyo buga bay isku dhejiyaan xaaladaha qaarkood waayo dee wax fiican wey xagga yani marka laga hadlay tilmaan ahaan laakiin dee sidan ay sameeyaan sax maaha fiicnaanta uma jeeda inay isku dhejiyaan baa wanaagsan waxaan uga socdaa yani waa waa wax dee dabiiciyanba qofku arkay wax qurux badan inay tahay waayo sidaa ogeed buu qofku raadinaya ehm, adcaja rasuulku calayhi salaatu wasalaam indhihiisa madowgoodu yani kuwa madooba indhihiisu haddaba madowga hadda waxaa loo jeedaa waa wiilka ama bu'da ama inanka magacaa doontaba siiyo intaba waa la ydhahdaa waa inta yar madoobinsha kudhex jirta aad bay u madoobeyd anjalahumaana macnaheed waxa weeye dee labada indhood kuwaba ay mid ay balballaaran yihiin oo indho waaweyn ayuu ahaa anqal anfi mid sankiisu dheer yahay weliba qorqoran yahy oo dulalka sankuna aanay waaweynayn buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam asiil alkhadayn buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid waxa weeye labadiisa dhaban ama daan ay siman yihiin waliba naacim yihiin a kaha lixya garhkiisuna uu weyn yahay shatna alkafayn labadiisa kaf kuwa adag bay ahaayeen adayg waana dee waxa ninka raggaa lagu yaqaano sooma ha labadan gacmood ma kaf kuwa adag waa inay noqdaan waa inay noqon wax jirjilicsan dee caadiyan waayo de jilaaca iyo xaggaasi waa waa waxa weeyaan kuwii ragga maaha raggu ninku waa inuu adkaada inuu adkaadana maxaa keenaya qabadka iyo shaqada iyo hawlaha de ayaa keenaysa a waayo waxyaabaha qaarkoodna de ila waxaan waxaynu u baahanay inuu qofku la qabsado gacmihiisu wax badan la qabsadaan oo shaqo qaban karo xabaalaha marka la tagay iyo meelaha marka la qodi waa inaad waa inaad isku tuurtaa ood qabataa ha ku biyogeliyaan maalmaha hore maalmaha dambe caadi baa iska noqona wadaadaduna halkaa aada uma qabtaan soo moogi ya way iska ag taag taagnaanayaan sheekada way ku ag sheekeen xabaalaha intuu mujarafaddaa qaato qodi maayo halkaasaana isla baxayn aroos la joogaad moodaa marka walow dadku aanay aadba kuugu daynayno ay markaba ku odhanayaan ka daa sheekh annagaa qodayne haddana waxaa la rabaa ugu yaraanta inaad wax qayb ka qaadato dee dad xaragooto un maanta dhan waa mushkilad marka ah, rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahaa shatna alkafayn mid labadiisa kafay culus yihiin qara leeyihiin oo ay adag yihin calasha sidoo kale labada lugood iyo cagaha cabla diraacayn labadiisa dhudhun diraacu waa marka gacmaha la joogo weeyaan saaqaynkuna waa lugahaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhudhumadiisuna waxay miday ay waaweyn yihiin oo xoog leeyihiin labadiisa garab waa ballaarnayn raxba alkatifayn waasica sadri lam yakun biawiili walaa bilqasiir rasuulku calayhi salaatu wasalaam manuu dheerayn dharar waxa weeye dee bax manuu gaabnayne labadaasu u dhexeeyey timihiisu dhexdhexaad bay ahaan rajlan waxaa looga jeedaa dhexdhexaad bay ahaayeen manay adkayn manay jilicsanayn labadaasa u dhexeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam codkiisu mid qurux badan oo dheer buu ahaa waxaanuu codkiisu gaadhi jiray meel dadka kale codkooda aanay gaadhsiin karayn xayu laa yablugu eh, sawtuhu xayu laa yabluguhu eh, sawtu gayri rasuulka qosalkiisu wuxuu ahaa atabasum waa fii akar alaxwaal xaaladaha badankooda wuu dhoolaa caddayn jiro wa kaana mashyihu takafuan takafu maxaa looga jeedaa inuu xagga hore u yaro iilanayo kale ha kaanamaa yanxatu min sabab iyadoo aad mooddo inuu ka soo degayo meel sare rasuulku waxa uu ahaa ida iltafata iltafata bijamiici badanihi laa biwajhi waxda markuu dhinac eegayo ama u jalleecayo jidhka oo dhan buu wada jeedin jiray wejigoo keliya maaha kaanat araa'ixatu ayibatu sifatah rasuulka calayhi salaatu wasalaam carafta wanaagsani tilmaan bay u ahayd wain lam yamasa tiiban udug iyo cadar bayaanu marsanin walam yatahaa'ab weligii muu hamaansan walam yatajasha qatu weligiina muu daacin haddaba labadaa dambe culimada qaarkood baa arrintaa tilmaamay culimada qaarna may soo rarin oo ibnulmulaqin iyo suyuuti iyo culimo noocaasaba waxay leeyihin lam yatahaa'ab الnabiyu salى اllahu alay waslam qatu rasuulku weligii muu hamaansan ha lakin dee axaadiida kuma cadda kumana xusna qodobkaa labaadna waa la mid oo ah ee u dambeeya walam yatajasha qatu akhlaaquhu calayhi الsalaatu wasalaam dhaqankiisii wanaagsanaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam kaana salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa akmala الnaasi dadka ka ugu dhammayska tiran khalqan xagga abuurka wa akmaluhum uguna dhammayska tiran khuluqan xagga akhlaaqda wasman iyo magaca wa caqlan iyo xagga caqliga dhinac walba muxiban rasuulku wuxuu ahaa mid jecel lilfuqaraa'i masaakiinta ra-uufan waxa uu ahaa mid u tudhaalo u tudhis badan binnaasi dadka raxiiman mid u naxariis badan ayu ahaa bihim dadka laa yaqdabu muu cadhoonayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa lilah ilaahay daraaddii inuu cadhoodo mooyaane yacfuu dadka waa iska cafiyi jiray oo wayasfaxu waa dhaafi jiray caman adaahu ciddii dhibta maa kaana rasuulku muu ahayn sabaaban mid wax caaya walaa faxaashan mid foolxumo badan oo dhaqan xun mu ahayn midmid eh, mid foolxumo sameeyo mu ahayn walaa lacaanan mid wax nacdalana mu ahayn ciddii mutaysata mooyaane ehm, rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa akmal annaasi khalqan wa akmaluhum wa akmalahum khuluqan labadaba abuur ahaan iyo dhaqan ahaan magac ahaan caqli ahaan iyo garaad ahaan tilmaamihiisa waxaa ka mid ahaa wanaagsan iyo dhaqankiisii wanaagsanaa muxiban lilfuqaraa fuqarada aada buu u jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dadka baahanee masaakiinta ah qofkuna isagoo taa kaga dayanaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dadka fuqarada iyo masaakiinta ee dadka baahan waa inuu jeclaadaa waa inaanu kasantaagin ha innaga maxaa inagu badan ka miskiinkaana inayna aada u danayn ka waxyaara haystana ama aan islen waxbaa idinka geli doonana aad baynu u qadarina soo ma dabcan miskiinka waxaa laga yaabaa hadduu wax ku weydiisto dee ama qofkii wax weydiistaba in hadal adag loogu jawaabo arrintaasna mid banaan maaha haddii aad haysana si haddaadan hayna hadal wanaagsan ku dheh maxaa ka mid a ah hadallada wanaagsan ilahayna siiy ilahay adduunku siiye ka hor adiga waa ilaahayna siiy hadda ma sinidiin soo ma ya ma sii ama xataa ilaahay ha ku siiyo war may fahamta xun dee kale laakiin inaga waxaa inagu badan ilaahay ha ina siiyo waad isla sintay dee macnaha ana ma hayo kuma dhaamo wey macnaheedu waana daantaa dabcan de soo ma haysabaari waay allah kariim wey waa hadal iska caadiya de waa hadal fiican weeye de ilaahay baa deeqsiya or waa hadal sax ra-uufan binnaas rasuulku wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam mid dadka u turis badan ilahay baaba ku sifeeyey laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra-uuf raxiim raxiiman bihim buu ahaa mid u naxariis badan laa yaqdabu ila lilah rasuulku umuu cadhoon jirin wax kale ilaahay daraaddii iyo diintoo waxyeelo loo geysta mooyaane oo meel lagaga dhaco bimacnaa danaha iyo wax isaga ku saabsan xoogka muu soo qaadi jirin haddii dhibaato loo geysto yacfuu waa iska dhaafi jiray oo wayasfaxu waa saamixi jiray caman adaahu ciddii dhibaato u geysata maa kaana sabaaban walaa faxaashan walaa lacaanan iska ilaali halkaas waa afcalu tafdiil laysa fii baabihi oo ha odhanin maa kaana sabaaban mid aad wax u caaya mu ahayn walaa faxaashan mid aad wax xumaana u sameeya mu ahayn walaa lacaanan mid aad wax u nacdala saaha ku macnayndi waayo haddaad aad sheegtay maxaad halkaa maxaa ku qarsoonti maxaa laga fahmaya in yarda marka halkan laysa fii baabihi siiqadaa mubaalagadu ma aha maanta halkeedii iyo baabkeedii waxaad leedahay maa kaana sabaaban mid wax caayaba mu ahayn walaa faxaashan mid foolxumo sameeyaba mu ahayn walaa lacaanan mid wax nacdalana mabuu ahaynba laakiin halkaa istinaa baa la gelinayaayo ilaa liman yastaxiqu ciddii mutaysata mooyaane macnaa nacdashaan sheegaya oo axaadiidta in badan maynaan ku arag lacana rasuulullah so kuma jirto iyo lacana allahu man facala kada marka waa ciddii mutaysatay wey taas laakiin cidaan mutaysan rasuulku alayh isalaatu wasalaam buu wuxuu ahaa rasuulku shadiida alkhawfi mid aad uga baqda min allahi ilaahi subxaana wa tacaala kaana wuxuu ahaa rasuulku shujaacan mid geesiya qawiyan oo xoog badan jawadan deeqsi buu ahaa kariiman wanaagsan fasiixan codkor buu ahaa baliiqan aftahan ah ayuu ahaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam oo markuu hadlayo codkiisa iyo hadalkiisa la yskuma cidhiiri jirin muxuu yidhi iyo muxuu maad fahantay iyo maya rasuulku markuu hadla calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu wuxuu ahaa fasiixan codkar buu rasuulku aha alayhi salaatu wasalaam baliiqan wuxuu ahaa mid aftahan ah oo aan hadalka cunin ayuu ahaa yukhaaibu wuxuu kula hadli jiray kula qabiilatin qabiilo kasta bilisaaniha luqadeeda wa yuxaawiruhaa wuxuu kula sheekaysan jiray biluqatiha lahjadeeda reer kasta iyo wafdi kasta iyo meel kastoo uu tago lahjadooduu kula hadli jiray carabta ilaa carabtu iyadoo luqadii carbeed dee ay ka dhaxayso bay haddana lahjado kala duwan leedahay soo ma dabcan taasna waxay tilmaamaysaa aftahannimadii nabiga calayh isalaatu wasalaam oo inuu lahjad walba iyo carabidii reer waliba qaabka yaray ugu hadlaan inuu la fahamsanaa kaana asxaabuh rasuulka saxaabadiisu waxay ahaayeen laa yaqifuuna lahu kuwa aan u kicin cinda xuduurihi markuu yimaado iyagoo fadhiya uu yimaado waayo liannahum iyagu yaclamuuna yaclamuuna minhu waxay rasuulka xaggiisa ka ogaayeen karaahatahu lidalika arrintaa inaanu jeclayn oo u dhibsanayo marka sida boqorada iyo madaxda ay sameeyaan in badan oo ka mid i rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoo dhammaantood ka wada darajo sarreeya ka sharaf badan oo ka qiimo badan baa haddana saxaabadu ma u kici jiray waayo waxay ogaan arrintaa inaanu raalli ka ahay ha waana dhaqan aan fiicnayn oo tilmaamaya isla weyni ha markuu qofka madaxdii soo go in loo kackaco la istaago ilaa uu fadhiisanayana la taagnaado marka fadhiista haddaba waad mahadsantihin waxay ka dhigantah meeshaba isagaa dee iska wadato dadkana isagay dee kala cabiidi lahu addoome u yihiin baad moodaaba marka dee in loo istaaga maaha waayo hadda waxa kala duwan alqiyaamu lahu iyo alqiyaamu ilayhi hormay fahamte kala ilaali halkaa isku khalda alqiyaamu lahu in loo kaco alqiyaamu ilayhi in laga hortago tago warma hadduu qof martigi ku yimaado ama qof madaxi ku yimaado albaabka waad kaga hortegi karta waa soo dhaweynaysaa dee waa soo dhaweyntaas lakin waxaa laga hadlayaa kursigaagii un ka kaco markuu soo galo fadhiistana fadhiiso un kaba horteginba laakiin ka hortagga iyo soo dhaweynta iyo taasi waa dee waa loo gulay waaya mucjizaatuhu calayhi الsalaatu wasalaam mucjizooyinkii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay uu ugu deeqay ee xoojinayay nebinimadiisa iyo xaqnimadeeda mucjizadu waxyaabihii khawaariqda ahaa ee la yaabka lahaa iyagoo kalena dadku aanay keeni karaynin waxyaaba iska caadiya may ahayn waa wax cid kasta oo isku dayda anay keeni karaynin ciddii alla uu siiyo ambiyadaa mooyaane minhaa haddaba waxaa ka mida mucjizooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la siiyey inshiqaaqulqamari dilaaciddii uu dayixu dilaacee labada uu kala noqday laba qaybood loo kala qaybiyey xiinamaa talabat minhu markii arrintaasi ay ka codsatay rasuulka qurayshun eh, xiinamaa alabat minhu dhe markii ay ka codsatay isaga qurayshun qurayshi daalika arrinka oo codsigoodii baa arrintani ku timi in dayixii laba qaybood u kala jabay waanata ilaahay qur-aanka uu kaga warramay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar waxaa kaloo mucjizooyinkaa ka mid a wa nabculmaa'i biyihii ka soo burqaday min bayni asaabicihi farihiisa dhexdooda cindamaa wadaca yadahu shariifa markii gacantiisii sharafta bandeed uu dhex dhigay ama uu geliyey fii inaa'in weel fiihi ay ku jiraan maaun qaliilun biyo yari oo markii biyola-aantu ay dhacday ee deetana weel yarbaa biyo ku jiraan baa rasuulka loo keenay labadiisa gacmood buu dhex dhigay biyihiibaa waxay ka soo burqadeen faraha dhexdooda ilaa tiro aada u badan oo toddobaatabeeye iyo ka badani ay ka weysaysteen oo ku tahaaro qaateen waa min mucjizaatihi sala allahu calayhi wasalam wa minhaa waxaa ka mida mucjizaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam takhiiru acaami farabadinta uu farabadiyey cuntadii alqaliili ee yarayd waa qisadii jaabir fii ghaswati ah, alkhandaq ha cunto yaroo aan badnayn oon dad ku fillaynba ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay qadaray in markii uu saxaabadii yimaadeen laysu yimi in cuntadiiba waxa weeye ay badato wa minhaa waxaa ibraau lmardaa bogsiinta dadka xanuunsanaya marka dee isagu muu bogsiin u ducayn jiray qur-aan buu ku akhriyi jiray oo dee cali binu abi aalib weynagii soo marnay fii ghaswati khaybar markii bakooradu ku dhacday indhuhu ay indhuhu xanuuneen ee rasuulkuna uu doonayey inuu mas-uuliyadda ciidanka iyo hogaaminta loo dhiibo waa kii rasuulku yidhi ha la soo kaxeeyo ee la keenay qur-aan buu ku akhriyey dabeetana waa caafimaad buu noqday kaan lam yakun bihi wajac iyadoo ad mooddo wax xanuun ahiba inaanu ku dhicin oo kale haddaba wa acdamu mucjizaatihi mucjizooyinkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey waxaa ugu weyn alqur'aanu qur'aan kariimka alladii kaasoo waa qur'aanka eh cajazat ilcarabu carabi ay awoodi weyday cala alityaani inay keenaan biaqsari suuratin suuradda ugu gaaban oo min milihi isagoo kalea yacni qur-aanka kariimka ahi waa akbaru mucjiza waa mucjizada ugu weyn ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la siiyey ee loogu deeqay qur-aanka kariimkaana isagoo kale carabi iyadoo xilligaa ka taagnay fasaaxada yacni muntaha alfasaaxa wa muntaha albalaaqa aftahannimo iyo fasaaxa halkii ugu sarraysay ka gaadhay baa haddana qur-aanka suuradda ugu gaaban mid lamida ah ay keeni kari waaye qur-aankana waabay ku soo aroortay qul fa'tuu bisuuratin min milih bal waxaad keentaan qur'aanka aanka suurad uun suurad marka le ta ugu gaaban buu ku dhacaya magacu ayuu de ku dhacaya keena wa acdamu mucjizaatihi mucjizooyinkiisa waxaa ugu weyn rasuulka la siiyey alquraan qur-aanka alladii kaasoo cajazat ilcarabu carabi ay ka daashay can ilityaani inay keenaan biaqsari suratin suuradda ugu gaaban oo min milihi soo kalea ha odhanin biaqsari sura suuradda ugu yar ha odhanin waa laga fiican yahi waana hadal aan fiicnayn suuradda ugu gaaban aayada ugu gaaban gaabnaan baa la isticmaalaa yaraan ha isticmaali qur-aankuma kala yaryaree waxaa ilaahay tilmaamay isagoo arrintaa ka waramaya qul waxaa tidhaha nebi muxamedow lain ijtamacat alinsu waaljinnu haddii jin iyo insiba ay isu yimaadaan oo isugu yimaadaan calaa an ya'tuu inay keenaan bimili haada alqur'aani qur'aankan oo kale laa ya'tuuna ma keeni karaan bimilihi wax isaga la mid ah walow kaana haba noqdo bacduhum barhkood libacdin barhka kale dahiiran kugu xoojinaya haba is oo ha isu kaashadaane qur-aanka wax la mida ma keeni karaan wax u egna ma keeni karaan macnuhu waa sida mucjizaatuhu calayhi salaatu wasalaam minhaa waxaa ka mid ah inshiqaaqu dilaacidii dayixu uu dilaacay xiinamaa alabat minhu markii rasuulka ay ka doontay qurayshun qurayshi daalika arrinka wa nabculmaa'i baa ka mida biyihii ka soo burqaday min bayni asaabicihi farihiisa dhexdooda cindamaa wadaca yadahu shariifa markii gacantiisa sharafta badan uu dhex dhigay fii inaa'in weel fiihi dhexdiisa ay ku jiraan maaun qaliilun biyo yari wa minhaa waxaa ka mid ah takfiiru acaami lqaliili cuntadii yarayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee farabadatay iyo mucjizadii halkaa ka muuqatay wa minhaa waxaa ka mid a ibraa'u lmardaa bogsashada dadkii xanuunsanayay qaarkood rasuulku calayhi salatu wasalaam uu ku akhriyey ama uu gacanta ku masaxay dabeetana waxa weeye ay ladnaadeen wa acdamu mucjizaatihi mucjizooyinkiisa ta ugu weyne alqur'aanu qur'aanka weeye alladii qur'aankaasoo caajazat ilcarabu carabi ay ka daashay can ilityaani inay keento waa carabe biaqsari suuratin suuradda ugu gaaban oo min hadday isu yimaadaan ay kulmaan iyo insiba oo ay u kulmaan ay isugu yimaadaan calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aan qur'aankan oo kale inay keenaan laa ya'tuuna bimilih isagoo kale ma keeni karaan walow kaana bacduhum barhkood haba noqde libacdin badha kale dahiiran mid xoojinaya haba u noqdee tamat way dhammaystirantay walilaahi alxamdu mahadoo dhan ilaahay bay u waxaa dhammaystirantoo dhammaatay khulaasatu siirati afdali alkhalqi makhluuqa kii ugu fadliga badnaa siiradiisa khulaasadeedii nas'alu allaha ilaahay waxaynu ka baryaynaa an yuwafiqa inuu waafajiyo qaari'ahaa qofka akhriyey ila alcamali ku camalfal bihadyi rasuuli sala allahu alayh wasalam uu ku camalfalo eh, hadyigii nabiga calayh isalaatu wasalaam wacalaa sala allahu calayhi wasalam sala allahu alla ha ammaano calayhi rasuulka wasalama ha badbaadiyo wacalaa aalihi ehelkiisina ammaan iyo nabadgelyo korkood ahaato wa saxbihi ajmaciina dhammaantood wallaahu aclam wa axkam wabillaahi altawfiiq ilaahay subxaana wa tacala ha inagu anfaco wixii khalad iyo khata inaga dhacay ilahay subxa tala ha inaga dhaafo wixii wanaaga iyo wixii sax aynu akhrin ilahay subxana wa tacaala ha inaga ajar siiyo rabbi subxana wa tacala waxaanu ka baryaynaa kuweenna dhigtay iyo kuweenna dhigay dhammaantood ilahay inuu ku anfaco inagana yeelo kuwa raaca siiradii nabiga calayhi salatu waslam iyo dariiqiisii rabbi subxaana wa tacala waxaynu ka baryaynaa inuu cilmiga inoo furo inoo fudaydiyo inta inaga dhiman ilahi subxana wa tacala inoo fudaydiyo intaynu hanan ilahi subxa tala inoo barakeeyo wasala allahuma calaa nabiyina muxamed dardaarankeegu waxa weeyaan kitaabkaasi iyo kii ka horreeyey aynu dhiganay labadaba in aynu muraajacayno akhrino siiradu laba arrimoodba way xambaarsantay sooyaalkii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo taarikhdiisi way xambaarsantay iyo dhacdadii diintan islaamku dhacdooyinkii kala duwanaa ay soo martay iyo maraaxishii kala duwanay qodobka kale ay xambaarsantahy waxa weeye almacnawiyaat qofka qalbiyan bay siiradu u dhistaa yaryaraysi ma laha waxaa laga yaabaa innaga manaahijta macaahidda iyo inay siiradu ku yartay iyo meelaha laga dhigay iyo waxaynu uba haysanaa in laga maarmi karo qaarkeed qaar ba wuxuu waa iska siire ee khulaasada yar baa ku filanay haddaba waaba nebiga alayh isalaatu wasalaam marka aynu diraasayna intan iyo in ka badanba intaa aynu dhiganina aynu sii gudbinno kitaab kastoo aada dhigtaa wuu kuu furmaya kitaabka haddaad doonaysa inaad ilaabin inaad fahamto inaad si fiican u taalaacato dhig ilaa xil baa ku fuulaya markaaso markaad dhigayso iyo markaad iska akhrisanaysa way kala duwan marka cilmigana inta dhigista laga faa lagu faa'iido ayaa ka badan inta dhigasho lagu faa'iido marka taladaydu waxa weeye awalan waa aakhira inaad gudbisaan oo aad dhigtaan oo wixii kitaabaad fahamsan tahayba gudbi ka aad fahmi weydo culimada weydii dhagayso dibo aag gudbi dabeetna laa shaka kitaabka aad dhigtaa wuu kaaga duwanaanayaa kutubta kale xagga fahamka oo si fiican baad u fahmaysa marka dee maantana waabay sahlan tahay oo haddaad meel kugu adkaatana si aad u heli kartaa way fududde idan aynu aad iyo aad ugu dadaalo cilmiga in sekada ka bixino hore fahamteen idinma lihi mid walba isku qaada laakiin waxaan uga socdaa uun inaynu sii dhigno oo sii gudbinno biidn illahi tacaala